بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه خير آل وصحب وبعد الكناية cashirka aynu maanta qaadan doonnaa insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa alkinaaya oo ku qoran boga boqol iyo afar boqol iyo afar alamhila taqulu lcarabu fulanatu baciidatu mahwa lqurdi <coughs> kinaayadu waxa weeye marka hore intaynaan bilaabin kinaaya marka la doonayo waa inaad hadal ku hadasho hadalkaa aad ku hadashayna macnihii loo dejiyeyna aad u isticmaali karto ee xaqiiqada uu ku ahaa macnihii loo dejiyey macno aan ahaynna aad u isticmaali karto bal waxaad eegtaa eeg hadal baad ku hadlaysaa hadal caadiya hadalkaa aad ku hadlayso marna macnihii loo dejiyey baad uga jeedaysaa baanku aad uga jeedi karaysaa marna macnihii loo dejiyey macno aan ahayn baad uga jeedi karaysaa haddaba kinaayadu waa macnihii loo dejiyey macnaha aan ahayn markaad uga jeedaa kinaayo la odhanaya af soomaaligeenna u fiirso waar miyaad aragteen ragan midi haysanin midi ragan midi haysanin aan hubaysnayn waxaynu nahay ummad aan midi haysan macnaheegu waxa weeye markaa midi looma jeedo oo midi waxay qabaniba ma jirto e waxaa looga jeedaa waa shacab iska dulaysan iyo ummad iska dulaysan markaad doonayso inaad dulliga kaga kinaayooto ayaad odhanaysaa war miyaad aragteen ummad idiloo midi haysan waa kinaayatun can idulli wey maaha amaa kinaayatun can cadami silaax weeyaan markaasoo kale markaad leedahay ummad xidhxidhan baanu nahay oo aan si wanaagsan saraaxa aan u hadli karaynin oon hadalkeega si toosa usoo saaraynin baanahay waxay yidhaahdeen war ummad waxaynu nahay aan qalinba lahayn qalinay wax ku qortaba ummadan lahayn kolka ummadan qalin lahayn laba macno ayaa looga jeedi karaa ummad xidhxidhan baynu nahay oon hadalba ilan qalinku waxa lagu hadlu qoraaye waxaa kaluu noqon karaa oo lagaga kinaayoon karaa ummadan qalinba haysan miyaad aragtay markaad tidhaa ummadooda jaahiliina oon aqoonba lahayn kolka kinaayadu majaaska waxay kaga duwan tahay bal aad halkaa ugu fiirso majaaska qariinadiisaa maanico ahayd markaan majaaska sheegaynay qariinatulmajaas baa maanico ahayd oo majaaska macnaha xaqiiqada a ah looma jeedi karaynin markaan kelmad majaasa ku hadlo kelmaddaa majaaska ah xaqiiqo kamaanan dhigi karaynin marnaba laakiin markaan marayo iminka halkeennan oo kaleen kinaayo marayo kelmaddaa aan ku hadlay xaqiiqana waan ka dhigi karaa majaasna waan ka dhigi karaa labada dariiqba way ii furan yihiin oo ka alla kaan doonaan isticmaali kinaayada waxaa loo qaybiyey saddex qaybood kinaaya can sifa iyo kinaaya can mawsuuf iyo kinaaya can nisba saddexdaa kinaayo ayaa af carabiga jira markaad doonayso inaad kinaayo sheegto kinaayadii waxay u qaybsamaysaa baynu nidhi saddex qaybood waa kinaaya can sifa iyo kinaaya can mawsuuf iyo kinaaya an nisba saddex kinaayo ayay noqonayaan markaa kinaayadii saddexdaa kinaayo halkan bal amilada kitaabkeenna eega xidig xidigi bartanka ma ku taallaa marka hore tusaalayaal laba ama haysiin laba tusaale ma haysiin saddex xidigood dhexda ma ku yaaliin laba tusaale intaynu halkaa ku aragnay ayaynu saddex tusaa ayay saddex xidigood dhex yaaliin waa kinaayatun an sifa baa looga jeedaa haddana ma haysin laba tusaaloo kaleo saddexaad ilaa afraad ah xidigxidigtii waa kinaayatun can mawsuuf haddana ma haysaa number keligii oo number shan ah waa kinaaya can sifa kolkaa kinaayadu saddexdaa qaybood ayay ka koobnaan doonta waa saddex qaybood oo muhiim ah oo kinaayadu ay leedahay bay noqonayaan taquulu lcarabu carabi waxay tidhaa fulaanatu inanta heblaaye la yidhaa baciidatu mahwalqurdi halka yare dahabku uu ku laadlaado ayaa aada u kala fog baciidatu mahwalqurdi waxa weeyi dhegta iyo garabka inta ka dhexle intaas qurdi waa dahabkiibu ahaa moogta mahwana waa intuu ka laadlaadsami karo waa garabka ilaa dhegta intaa weeyi haddaba inanta hadday intaasi kala fogaato bal haddeeg waxaad tidhi inantaa waxa aad u kala fog baa tidhi dhegteeda iyo garabkeega intii ka dhex baa kala fog qoorteedaa aada u dheer baad uga jeedaa xaqiiqo way noqon kartaayoo waxaad u jeedi kartaa inantaasi way qoor dheer tahay kinaayadu laakiin waxa weeye inantaa dheer ilayn lama ara qof qoortiisuuni dheer yahay oo gaaban gaaban miyaa la arkay xubnaha ilaahay wuu isku dheeli tiray haddii qoortaadu dheeraato jidhkaaga kalena u dhaadheeraanaya kolkaa inanta markaad doonaysa gebigaygu way dheer tahay inaad tidhaa ayaad odhanaysaa baciidatu mahwalqurdi halkaa dhegta iyo garabka inta ka dhexle ayaa aad u kala fog ayaad odhanaysaa waa kinaaya can sifa markaa can duulilbinti baad kolkaa kaga kinaayoonaysaa inanta dherarkeegii ayaad doonaysaa inaad ka kinaayooto taquulu lcarabu carabi waxay tidhaa fulaanatu inanta heblaayo la yidhaa baciidatu mahwalqurdi dahabku halka uu ku soo laadlaadsamo ayaa aad u kala fog amaa dhegteediiyo garabkeegaa aada u kala fog baad odhanaysaa waa kinaayatu maxay markaa kinaayatu can sifa ilan duulilbinti baa laga kinaayoodee dherarku dherarkumuna sifo ahayn culima sifada la sheegayaana maaha sifadii naxwaha iska ilaaliya sifada naxwaha maaha sifada la sheegaya nactiga lo jiray sifadani waa sifo kale oo loo yaqaano almacna alqaa'im bilkayr baa loo yaqaanaa dhererku gooni muu isku taagaa weli maad aragta dherer yaroo socda ya m suurtagal baa inaad aragta dherer socda may dherer socdaa ma jiro sidaa darteed waxaad odhanaysaa iminka halkan sifada looga jeedaa ama almacna alqaa'im bilkayr weeyaano waxaweye dhererku waa sifo iskiibuu dhererku sifo u yahay qaalat ilkhansa waxay tihi fii akhiiha sakhrin waa saxaabiyad inantani khansa saxaabiyad bay rasuulku hortiisay gabay ka tirisay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi rasuulku wuxuu lahaa khansahay bal hadda gabayga waxoogaa iigu dar buu lahaa kolkaa inanay sakhri loodhan jiray walaala ahaayeen ayay inta badan gabayga u tirin jirtay طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول awiilu nijaad seeftiisa gelkeegaa dheer rafiicu lcimaad tiirashiisa ayaa aada u waaweyn kaiiru ramaad dambaskiisa ayaa aada u badan idaa maashataa marka uu jiilaalsado inantaasi waxay aada u jeclayd walaalkeed sakri sakri iyo mucaawiyay walaala ahaayeen laba ninoo midna sakri la odhan jiray midna mucaawiye la jiray dagaal qura ayay labaduba ku dhaawacmeen dagaalkii markay ku dhaawacmeen labadoodiiba way dhinteen mucaawiye xagga hooyiya xagga aabbaba walaalay ka ahaayeen sakhrina xagga aabba unbay walaal ka ahaayeen inantani waxay aad u jeclaan jirtay inankaa xagga aabba ay walaalaha ka ahaayeen intay gabay tirisay ay inankaa u tirisay wax la koobi kara ma aha markii dambey islaamtay way calaacayi jirtay waxay odhan jirtay walaalkay waan jeclaaye waxaan ka sii jeclaan lahaa isagoo islaamka soo gaadha isagoo islaama oo kadibna dhinta bacda islaamihi ayaan jeclaysan lahaa bay odhan jirtay sakhri markay ka hadlaysay afar wiil bay dhashayoo dagaal qura ayay ku wada shahiideen dagaalkii qaadisiya ayaa afartii wiilay dhashay baynantani ku wada shahiideen tawiilu nijaad ninkan seeftiisa galkeega ayaa dheer gal dheer ayuu sitaa welibana galkoo dhan ma ahee seefta meesha yaree la qabsada sow arag halkaas ragga qaarkoodna ku tilmaamaanoo halkaasaa ah dheer ama seefta galkeegaaba dheer haddii seeftu galdheer ay yeelato macnaheegu waa maxay ma iyadoo gaaban baa galkaa lagu dhex mise iyaduna way dheer tahay weey eeg kinaayada la soco haddii galkeegaa dheer la yidhaa iyadii way gaaban tahay maa ujeeddada laga leeyahayba iyadaa dheer in lagu yidhaa weeye seef dheer buu qaataa ninkani hadda fiirso seeftaadu hadday dheeraato adumaad gaabnaani hadday seeftaadu dheeraato adigu ma gaabnaanaysaa may waa qasab inaad adna dheer tahay kolkaa seeftaadaa dheer haddii lagu yidhaa adigaa dheer baa loo jeedaa dherer baa lagaaga kinaayoonaya nin dheer inaad tahay baa la doonaya in lagu sheego macnaheegu waxa weeye markaa adigu bakoorad ka soo qaado weli maad aragtay nin gaaban gaabanoo bakoorad dheersita ma dhexdu qabsan ilan bakoorada waa loogu talagalay in afka hore la qabsada loogu talagalay haddii bakooradaadu dheeraato waxay ka dhigan tahay adigaa dheer hadday bakooradaadu gaabnaatana waxay ka dhigan tahay adigaa gaaban kolkaa kinaayada laga leeyahay seeftiisaa dheer marka la yidhaahma seeftiisa gelkeegaa dheer isagaa dheer weeyaan geesinimay uga jeedaa calooladayg bay uga jeedaa waayo waxa weeye nimankan markay nimankan carbeed dee tijaabo dhan waa la soo qoray inaan inagu akhriyi weyne mooye aduu wax tijaabo ka qaad lagu leeyahay wuu iska yaryahayba tijaaboo dhan waa la soo qaaday waxaa la yidhi ninku hadduu dheer yahay calool adayg u daa bay waa loo daayey iyo geesinimo ninku hadduu gaaban yahayna waxay yidhahdeen waxoogaa madaxiisu hadduu wen yahay fikir u daa bay fikir u daa waxa weeye fikir iyo maskax ninkaa waa loo daayay ninku hadduu gaaban yahay waxoogaa madaxana uu ku yar daro ingiriisku qaaday waxaa ka mid ahaan jiray beri baa boqol ninoo soomaaliya meel ku xidhay boqolkii nin markuu meel ku xidhay buu yidhi xeedhooyinkii waaweynaaye shuurada ma war boqol xeedho oo shuura ah soo kariya buu yidhi oo xabadii xeedho ahaydba toban nin ay dherginayso waato aad ku maydhan karta dee dhexdeeda ceel yar ah aad u weyn buu yidhi boqol xeedho soo buuxiya boqolkii xeedho ayaa la soo buuxiyey boqol ninna meesha way ku xidhan yihiin waaryaadeen buu yidhi waan idin laynayaa haddii nin kastaaba xeedhadiisa dhammayn waayo nin kastow xeedhadaadaa dhammee nin dhammayn karaa miyuu ku jiraa midiibayna tobanayna dhammaynayni ninbaa ayaa kolkaa fikrad u wuxuu aryaadeen waxaan idiin sheegayaa buui ma dhammayn karne kolba mid ina soo hordhiga buu kolba mid ina soo hordhiga markaasi waayahay la yidhi oo dee hal xeedha la soo hordhigay ka waran kii in yarina dhulka kusii daadatay ragga qaarna ay mar qaateen ragga qaarna ayna qacantaba la soo gaadhin ayaa halkaa lagu tuuraa boqolkii xeedhaba way dhammaadeen markii dambe wuxuu yidhi mataqaanaa waa ragga laga raadiye buuhi nin gaaban laga raadiye buu waxaa laga helay kaahingudamuran nin loodhan jiray oo ninkii fikrada lahaaya kaahingudamuran nin loodhan jiray oo fikrada lahaa ayaa laga helay markii dambe kolkaa waxaa jira tijaabooyinka adduunka wax kasta waa la qaadi jiray waxaan uga soconaa awiilu nijaad marka lagu le qofku wuu dheer yahay marka lagu yidhaa calooladaygu waa loo daayey sida halkiisa sidiisa ugu tag kolkaa dawiilu nijaad kinaayadaasi seeftiisaa dheer macnaheegu wuu calooladkaabay leedahay wuu calooladka oo kinaayadaasi calooladayg bay uga jeedaa inantaasi rafiiculcimaad tiirkiisaa dheer tiirkiisaa dheer waa deeqsi weeyaan waa qolana sharaf bay yidhaahdeen qolana waa deeqsi bay yidhaahdeen almuhim halkan marka kinaayada la eegayo waa deeqsi in la yidhaa ayaa ka mudan in la yidhaahdo waa sharaf waa deeqsi baynu odhanaynaa rafiiculcimaad kitaabkeenani waa sharaf baa laga yaabaa inuu ina odhan doono taxliilka markuu taxliilinayo rafiiculcimaad waa waa deeqsiga sababtu waxa weeye guriga fadhiga ee la fadhiisto marka tiirashiisa xaggaa sare loo dheereeyo ee xaggaa sare ilin tiirkiisaa dheer bii ku tidhiye tiirkiisu markuu sidaa u dheeraado fadhigaaga waxay ka dhigan tahay muu soo weeyaan mise xaggana uu ka ballaarhanayaa weeyi ee guriguu dheeli tiran yahay wuu isqaataa haddii xaggaa laga soo gaabiyo xagganu ka soo yaraadaa haddii xaggaa in badan kor loogu qaadana janis waxaad haysataa ad xaggan isna aad ka ballaadhsan karta ayaad haysataa kolkaa markay ku leedahay tiirkiisaa dheero xaggaa u dheer kinaayada looga jeedaa fadhigiisaa ballaadhan weeyaan kolkaa qofka bakhaylkaa ah waxaa lagu yaqaanaa halka fadhigii raggu ay fadhiistaan buu cidhiidhi ka dhigaa si ayna rag badaniba meesha usoo fadhiisan karin qofka deeqsiga ana waxaa lagu yaqaanaa halkan fadhiga ee dadka uu ugu talagalay ayuu dee ballaadhiyaa kolkaa tiirkaagoo dheeraada waxa ka laasimaya ama kinaayadiisu fadhigaagoo ballaadha fadhigaagoo ballaadhana dadkaad ugu talagashay baa badanaya nin deeqsiyakaiiru ramaad wuu dambas badan yahay idaa maashataa markuu jiilaalsado kaiiru ramaad alla inankani dambas badanaa bay tidhi idaa maashataa hadduu jiilaalsadaba haddaba u fiirsoojiilaalkaa haynoo yaalee dambasbadnida maxaa looga jeedaa kaiiru ramaad wuu dambas badan yahay dambasbadnida waxaa looga jeedaa dambaskani ku wejigiisa iyo dharkiisa ka dul muuqmuuqda maaha taasi waa cayba waxa weeye gurigiisa iyo madbakiisa dambaska laga soo harayo weeyaan dambas badan baa madbakiisa laga soo haraa saasay doonaysaudhigto waa kaiiru ramaad nin aad iyo aad u dambas badan ayuu noqonayaa ninkani oo waxa laga soo haraya xoog badan haddaba dambaskaagoo bata dabkaad shiday oodabkaad eh, eh, shidaybaa oo badnaadaa ka laazimaya ama ka dhalanaya dabkaad shidayna waxaa ka laazimaya markuu bato cuntadaad karisay oo badatay cuntadaad karisayna goormay badanaysaa dee markaa deeqsi tahay martidiisu badan tahay waa kinaayo kolkaa kinaayo dultaalla kinaayo kale sii dultaalla kinaayo kale kolkaa kaiiratwasaaid baa loo yaqaanaa kinaayooyinka midna qaliilatwasaaid baa la yidhaha midna kaiiratwasaaid baa la yidhaahdaa kolkaa ramaad wuu dambas badan yahay marka lagu yidhaa dambaska badan ee gurigaaga laga soo harayo waxa ka dhalanayoo laasim u ah dabkaad shiday oo badnaada waa kinaayadii dabki aad shiday baa badnaaday dabkaad shiday oo badnaadaana waxay kinaayo usii tahay cuntadaad karisay oo badatay cuntadaad karisay oo badataana waxay kinaayo kasii tahay dadkii cunaye martida ahaayoo batade dee waa deeqsinimo markaa ah. kaiiru ramaad uu dambas badan yahay idaa maashataa markuu jiilaalsado goormuu ninkani deeqsi yahay uu dadka wax badan siiyaa waa marka ee uu jiilaalsado mar alla markuu jiilaalku galo waa raggu markay bakhaylaan miyayna ahayn jiilaalku waa baahidu markay timaad mar alla markay baahidu timaad ee nin kastiba jeebka dambe ku rida wuxuu hayo ninkaasi markaasuu wax bixiya saasay doonaysaa inay tidhaahdo kolkaa jiilaalku waa wakhtiyada baahidu ay kuu muuqato weeyi طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شطا أعيني يجود فلا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى صخر الندى gebigiisa deeqsi bay ka dhigtay awiilu nijaad seeftiisa gelkeegaa dheer rafiicu lcimaad tiirkiisa ayaa weyn kaiiru ramaa dambaskiisa ayaa badan idaa maa shataa markuu jiilaalsado culima waxaan halkaa kaga warramaynay oo dhani waxay ahaayeen sifo kinaayatun can sifa baa loo yaqaanaa bal u fiirso tawiilu nijaad maxaynu uga jeednay ashajaaca geesinimo sow ma aha geesinimadu mayna sifo ahayn rafiiculcimaad maxaynu uga jeednay alkaram deeqsinimo sow ma ahayn karamku deeqsinimadu mayna sifo ahayn kaiiru ramaad maxaynu uga jeednay alkaram miyaynaan uga jeedin karamkan kale muna deeqsifo ahayn baciidatu mahwalqurdi maxaan uga jeednay duulilbinti sawma ahayn duulilbinti inanta dherarkeeda duulku miyuuna sifo ahayn kolka kinaaya can sifa loo yaqaanaa haddaad qaaciidadeeda la ima istidhaa qaaciidada lagu sameeyaana waxa weeye waa in ka tilmaantale la sheego maxaa la sheegayaa marka hore ka tilmaantalaa la sheegayaa kadibna tilmaan baa la sheegayaa kale tilmaantaa kale la sheegay kii tilmaanta lahaa waa la sheegay baanku idhi tilmaantiina waa la sheegay tilmaantaa loogama jeedo xaqiiqadeediiye waxaa looga jeedaa tilmaantaa macno kaloo ka dhalanaya ayaa looga jeedaa macno kaloo ka dhalanaya ayaa looga jeedaa la soco markaa alla maxaynu kinaayada naqaanaa waar yaahe waar hebel wuu qacan adag yahe iskaga tag alqacan adayga maxaad uga jeedaa makubad ma mafeed ku ciyaarabaad is leedahay oo qacmihiisana aad adag ad adag maxaad uga jeedaa wuu qacan adag yahay markaad leedahay qacantiisana adkaatay adkaatay waa nin feedhka meelaha dadka feedha ma saasaan nidhahnaa mise qacan adayga wax kalean uga jeednaa waar maxaan uga jeednaa qacan adayga ya waar waa bakayl baynu uga jeednaa haddana waa bakayl odhan maysida qacantiisa adag baad odhanaysaa ninkaasi waa nin qacan adaga inaga keen baad odhanaysaa iyo waa qacantii go'day iyo gacantii gohdayo ah kol waxani waa kinaayo weeyaan kolkaa kinaayadu xaqiiqada way ka wacan tahay inaad tidhahdo waa bakayl inaad tidhaa waa bakayl iyo inaad tidhaa waa ku qacan adag yahay way kala balaaqo badan yihiin aad bay u kala balaaqo badan yihiin waxaa la idhahdaa xaqiiqadu waa dikru shay xaqiiqadu waa shay aad iska sheegatay uun daliilkii baa lagaa rabaa kinaayaduna waa dikru shay maca daliil kinaayaduna waa shaygiibaad sheegatayo daliilkiina waad raacisay cidi kinaayada kama doodi karto haddii hadalkaaga dhinac kinaayo loo soo dhigo dhinac kinaayo haddii hadalkaaga loo dhigo cidi kama doodi karto kolka kinaayadu waa shayga oo daliilkiisa wata inaad keento iminka markaynu nidha ninkani uu dambas badan yahay waa deeqsi maaha dambaska gurigiisa laga soo haray ayaa badan sooma waxay ka dhigan tahay waa deeqsiyo daliilkuna bal dambaska gurigiisa laga soo haray eega daliilkii me inuu deeqsi yahay aad ku garanaysa ya waa dambaskan badanee gurigiisa laga soo harayo aygiisaa fulaya bay carabtu odhan jireen aygiisaa fulaya ninka deeqsigaa waxaa la yidhaha aygu hadduu aadamo badan la qabsado hadduu noolo badan arko dad badan hadduu arko wuu dadoobaa soo maynaan aragga xoolaheenna iska dadoobay ee madaniga iska noqday ee gawaadhidaba aan ka yaacin kolka aygu hadduu dad badan la qabsado oon guriga joogi jirin oo gelayo baxayo gelayo baxaya ayguu dadoobaayo cidna kuma ciyo cidna ma cuno aygu laakiin haddii gurigan uu joogu hoosta kaga jiraa guri cidnaba ayna soo gelayn afar qofoo beriguu yaraa uu yaqaanay mooyaane haddii guriga dadkaasi soo galaanna wuuna ciyaa dadcunno uu noqdaa haddaba haddii lagu yidhaah hebel aygiisaa fulaya macnaheegu waa maxay waa deeqsiyoo dadka gelaya ee baxaya ee gelaya aygu dee qasab buu ula qabsanaya aab ayu aygu ula qabsanayaao qasab bay ku noqon inuu dadka la qabsado una dadka kuna ciyin cuninna welibana arrin baryaa ah maaha taasi waa qaab kolkaa waxay ka dhigan tahay markaa tidhaa aygiisaa fulayad waa kinaayo oo waa deeqsiyo daliilkiisuna aygiisa eega weeyaan aygiisa fulaygaamaydaan arkayni kolkaa waa daliilkii ayga fulayga noqday maxaa fulay ka dhigay martidiibaa ku badato ula qabsaday wuu dadoobay kolka kinaayatun can sifa loo yaqaanaa wa qaala aakhar mid kale wuxuu idhi fii fadli daari lculuum daarilculuum markuu ka hadlayey madrasada daarulculuum markuu ka hadlayey fii ixyaai lugati alcarab wajadad waxay heshay fiiki dhexdaada waxay ka heshay bintu cadnaana bintu cadnaan tii yarayda ina cadnaan waxay kaa heshay daaran daar bay kaa heshay daarta oo dakaradhaa xasuusisay badaawat alacraab acraabtii reemiyiga ahayd warniyow reemiyigiibayba xasuusteene ka waran bay yidhahdeen dadka reemiyiga a ah luqadda looguma tago luqadda dadka luqad marka la doonayo in laga qoro dadka reemiyiga ah in laga qoro weeyaan luqadda in laga faa'iidaysto weeyaan waxaa jira nimanka carbeed markii ay doonayeen inay luqadda qiimeeyaan waxay yidhaahdeen luqal carabiya markii la qorayey nin reemagaal ayaan laga qorin bay yidhaahdeen mamnuuc bayba ahayd nin reemagaala in luqa weydiiyaa mamnuuc bay ahayd sababta maad garanaysin ree magaalka loo diiday luqadooda magaalada shacabyo badan baa iskugu yimaadaiyo ummado kalaa iskugu yimaada kadibna ummaddaa safarka u timid ee wadanada kale ka soo cotee timid magaaladu ummadaasi dhaqankoogii iyo ereyadoodii wax kamidunbay kaaga tegay kuu dhiibi ilan maalin kasta waxbaad kala iibsatiine ama kolkaa markay wax yaray kaaga tagaan wixii yaraabaad adna luqada kusoo dari kadibna waxaad moodaysaa ama aad u haysataaba inuu waxani maxay yahay baad u haysataa inuu luqadaadii yahay soomaaliga ayaad moodeysaa kolkaa madaniga saasaa loo diiday luqadoodu salaamadeeda yar la yidhi dadka safarka badan ee wadanada ka baxana waa la diiday luqadooda in la qaato luqadooda in la qaato waa la diiday dadka safarka badan hadduu safarkaagu badnood wadano kale iyo afaf kale iyo luqooyin kale ad maruun dhex tagto wuxuunbaad ka haysataa luqadoodii luqadaada hamoodin inay sax tahay saafi ma qabaa'ilka xuduuda degana waa la diiday in luqadooda la qaato xuduudda qabiil kasta oo xuduudda dega markii luqa alcarabiya la qorayey waa la diiday in luqadooda la qaato wax la weydiiyo qabaa'ilka xuduudda dega lagama qaadan jirin kolka waxaa laga qaadan jiray dadka reemiyiga ah ee barhtamaha waddanka degan ee welibana safarka aan dalka kaga bixin dadkaasaa luqadooda la qaadan jiray kolka waxaan uga soconnaa kolkaa badaawat alacraab marka lagu leeyahay nimanka acraabta la yidhaah waa nimanka luqadda rasmiga ah haysta bay ahaayeen luqadda saxda ah nimanka haysta ayay ahaayeen acraabtu ee luqadda sida fiican u garanaya wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi fii fadli daari lculuum daarilculuum fadligeega markuu ka hadlayey fii ixyaai luqati alcarab luqadda carabta siday u soo noolaysay isagoo ka hadlaya wajadad waxay ka heshay fiiki dhexdaada bintu cadnaan bintu cadnaan baa heshay daaran daar bay ka heshay daartooda karadhaa xasuusisay badaawat alacraab reemiyigii baadiyaha ahaa reemiyigii baadiyaha ahaa ee luqadda saray u qaaday ayaaba daartan yidhi xasuusisay bay jiray bintu cadnaan haddaba bintu cadnaan waa cayo bintu cadnaan taasaa la doonaya waa kinaaya can mawsuufo shay mawsuufo waa inaan meesha ka helaa talo waa maxay bintu cadnaan bintu cadnaan haddaad aragto lua carabiya baa looga jeedaa af carabiga inan hamoodin haddii bintu cadnaan ad aragto waa lua carabiya af carabigaa looga jeedaa bintu cadnaan kolkaa bintu cadnaan waa af carabiga waxaad u fiirsataa aayadda qur'aankaee rabbi ku leeyahay suuraddii maxay ahayd daatu alwaaxin wadusir maxay ahayd ya daatu alwaaxin wadusur aayaddan waxamalnaahum calaa daati alwaaxin wadusur bal hadda u fiirso ilaahay markuu nabiyullaahi nuux ka hadlayey wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nuux iyo intii yarayd ee dunida ka badbaaday markii laga hadlayey waxaa la yidhi waxamalnaahum waxaanu ku xambaarnay ama waxaanu saarnay calaa daati alwaaxin tu looxiyo u saaxiiba iyo wadusurin masaabiir loox iyo masaabiir yaroo la isa ayaanu ku badbaadinay buu ilaahay artaba maxaa looga jeeday waxamalnaahum calaa daati alwaaxin wadusr looxiyo masaabiirta maxaa looga jeeda waa kinaaya maxaa lagaga kinaayoonaya ya asafiin ama doon baa looga jeedaa kolkaa doonta ilaahay wuxuu doon u odhan waayey waad garanaysaa biyihii iyo biyihii ilaahay dunida ku qarqiyey duni markab iyo doon lagaga baxaya ma ahayn ilaahay wuxuu kuu sheegay farsamo ilaa ijiin doon ku socotay ma ahayn farsamo iyo doon ay wadeen ma ahayn nimankii rugbaanta la odhan jiray ay wadeen ma ahayn ay shuqul ku leeyihiin ma ahayn waxay ahayd calaa daati alwaaxin wa dusur looxyo iyo masaabiir ilaahay awoodiisa ku sabaynaya ayay ahayd oo si kastay biyahaasi u kacaan iyo wax kasta ay sameeyaan ilaahay amarkiisa ayay doontaa ay ku sabaynayse doon aadame iyo baawer aadame u meelna ka soo galay ma ahayn waxamalnaahum calaa daati alwaaxin wa dusur waxaa looga jeedaa baynu nidhi asafina waa kinaaya can safina weeyaan markaa kinaayatun can safina waaryaade waar ninkii la odhan jiray he ar la galay ninkaasi faruhu la galay faruhu dhiig la galay waxaad moodaysaa in inaad ujeedo dhiig yaroo halkaa yaallay qacmaha la gasho ku farxalays tidhi hebel faruhu dhiig la galay maxaan uga jeedaa waa kinaaya layne ya wa qof buu dilay wey waa kinaaya markaa kolka faruu la galay markaad tidha waa kinaayo oo qof buu dilay un inaad tidhaa waxa ka balaaqo badan faruu la galay inaad tidhaa waayo haddaad tidhaa qof buu dilay xaqiiqadii unbaad sheegatay waa iddicaa keliya daliil maadan sheegin inuu qof dilay laakiin markaad tidhaa faruu la galay war ninkii qof buu dilayoo daliilkiisuna waxa weeye sawka farahaba dhiig la galay wajadad fiiki waxay kaa heshay bintu cadnaana tayaree bintu cadnaan la yidhah waa luqa alcarabiya e daaran daar bay kaa heshay daarta oo dakaradhaa xasuusisay badaawat alacraab nimankii acraabta la odhan jiray reemiyinimadoodii haddaba bintu cadnaan bay kinaaya ku jirtaayo luqa alcarabiya baa looga jeedaa bintu cadnaan culima bintu dahri ma garanaysi waxaa bintu dahri la yidhaah bintu dahri sax waa xumadda baynu soo nidhi abinta dahri cindii bintulawbar ma garanaysiin bintulawbar ama bintulawbar ma la garanaya bintulawbar ama banaatulawbar waa aabadisha baa la yidhaahdaa kolka waxaani waa kinaayooyin weeyaan inanun ha raadinin laakiin oo inan ha inay tahay wa qaala aakhar nin kale wuxuu yidhi addaaribiina bikulli abyada mikhdamin wadaaciniina majaamica aladqaani adaaribiin amdaxu daaribiin waxaan ammaanayaa kuwa garaaca adaaribiin waa kuwa garaaca amdax baa kaaya meesha uu kugu jirta addaaribiina kuwa garaaca ayaan ammaanayaa bikulli abyada shay kaste oo cad ayay ku garaacaan mikhdamin oo wax dalooliya ama wax kala jara bikulli abyada waa seefta abyad iminka maxaa looga jeedaa bikulli abyad seef baan lagaga kinaayoonayaa meesha addaaribiina bikulli abyada tu kaste oo cad bay ku garaacaan mikhdamin oo wax jarta mikhdam waa wax aad bay u jartaa wadaaciniina kuwa dooxa ayaan ammaanayaa majaamic aladqaan barta caloolxumada iyo naca meesha ururisa majaamic aladqaankaasaan u jeedaa majaamic aladqaan aladqaan waa jamcu diqnin waa caloolxumada iyo isnaca iyo qofka oo cadhada iyo waxyaabo badan urursada ayaa la yidhahdaa aladqaan ama diqni loo yaqaanaa wa daaciniina kuwa dooxa ayaan ammaanayaa majaamic aladqaan caloolxumada barta kaydisa ama naca meesha kaydisa war culima naca meesha kaydisa maxaan kaga kinaayoonaya waa qalbiga majaamic aladqaan waa qalbiga ragga qalbiga dooxa ragga ayaan ammaanayaa buu doonayaa inuu yidhaah addaaribiina kuwa garaaca ayaan ammaani bikulli abyada mid kaste oo cad bay ku garaacaan mikhdamin kala jarta wadaaciniina kuwa dooxa ayaan ammaanayaa majaamic aladqaan naca meesha ururisa ayay dooxaan kolkaa majaamic aladqaan qalbigaa looga jeedaa bikulli abyadana seef baa looga jeedaa labaduba waa kinaaya can mawsuuf laakiin waxaa laga yaabaa kitaabkeennu inuu majaamic aladqaan un kuu taxliiliyo way dhici kartaa kolley ma xasuusta inuu kakala taxliilin doona halkaana waxaynu kaga soo baxnay kinaaya can ugu dambayn waa tusaalihii u dambeeyey waxaynu culima maraynaa kinaaya an nisba shay marka la doonayo in shay kale loo nisbeeyo qaabka loo soo dhigayo ayaan doonaynaa adigaa deeq laguu nisbaynaya hadda deeqdaada lagama kinaayoonayo deeq baa laguu nisbaynayaa almajdu sharaftu bayna thawbayhi labadiisa maro ayay ku dhex jirtaa waalkaramu deeqsinimaduna mil-u burdayhi labadiisa go ayay buuxisay walkaramu deeqsinimadu waa mil-u burdayhi labadiisa go buuxisay u fiirso haddaba almajdu bayna thawbayhi marka la yidhaha halkay ku dhex jirtaa baan idhi labadiisa maro kolkaa labadaa maro dadka malaha shaadhkii surwaalka xidhaa garanaye waxa weeye waa shaadhkii sare iyo surwaalkii hoose weeyaan kolkaa waxay carabtu inta badan hadalkan usoo qaataan bayin thawbayn waxay xidhan jireen laba go'o waxay xidhan jireen la odhan jiray burdayn bay xidhan jireen laba go'oo burdayn la odhan jiray ayay xidhanayeen kolkaa waa gu'ii sare iyo iyo gu'ii hoose labadaa go' baa la xidhanayay sida kuwa dadkan xajka oo kale labadan go' ay xidhaan oo kale u dhadhow ama dadkii soo gaadhay dee laba banoo maxamuudi la odhan jiraybay soomaaliduba ayay xidhan jirtay socankaa maaha haddaba almajdu sharafdu bayna thawbayhi labadiisa maro ay ku dhex jirtaa labada maro waxaa loo soo qaatay qofku laba maro wax ka badan buu iminka xidhan yahe shaar buu xidhan yaho garan buu xidhan yaho surwaal buu xidhan yaho surwaalkanuu xidhan yaho khamiis buu idhanyasoankamaa kolkaa berigii hore ee dee tusaalahan la samaynayey ayay nolosha ku salaysnayd laba shay laba go'bay ku salaysnayd markaasay odhan jireen almajdu sharafdu bayna thawbayhi labadiisa maray ku dhex war labada mare isaga qofkaa ku dhex jira ee sharaftani waa maxay waa loo nisbeeyey weeyi sharafta isagaa loo nisbaynaya weeyi isagaa iskale weeyi sharaf kol hadduu isagu halkaa ku dhex jiro sharafna isagunbaa iskale weeyaan walkaramu deeqsinimadu milu burdayhi labadiisa macawisood ayay buuxinaysaa walkaramu deeqsinimadu milu burdayhi labadiisa macawisood ayay buuxinaysaa labadan macawisood waa labadii maree la xidhanayay weeyaan waa tii sare iyo tii hoose deeqsinimunbaa buuxisay waryaa labadaa buuxiyo ku dhex jira ninkiisaw maaha ama qofkii kolkaa waxa weye karamu nisbe weeyaan waa nisba markaa nisbatulkaram ilayhi iyo nisbat lmajdi ilayhi baa la odhanaya habkaasaa loo dhigaya markaa bal hadda culima albax ila eega baxiga halkan ku qoran bal aan eegno mahw lqurdi waa almasaafa kelmadda mahwalqurdi waa namberkeyga koobaad bay ku qornayd mahwalqurdi waa almasaafa masaafada min shaxmat ludun xaydha yaree dhegta laga soo bilaabo ila alkatifi ilaa garabka inta laga soo gaadhayo intaasaa loo yaqaanaa mahwalqurdi waa intaa mahwalqurdi kolka inta badan dumarkaa lagu ammaanaa qoordheerida dumarkaa lagu ammaanaa soomaalidu waxay odhan jirtay waanu taakinoo toban waxbaa u dheer bay odhan jirtay inanta markay qoorteeda ka hadlayso kolka waxa weeye haddii gabadhu ay qoorta dheeraato waxay noqonaysa gabadh ammaanle mahwa alquri almasaafa waa masaafada min shaxmati ludun xaydhaa yare jirecda sanay dhegta ila alkatif ilaa garabka intaa inta ka dhexle loo yaqaanaa wa idaa kaanat markay tahay haadihi almasaafatu masaafadani baciidatan mid aad kala fog markay tahay lazima waxa ka laazimayoo ka dhalanaya an yakuuna alcunuqu qoortu inay tahay dawiilan mid dheer inintu inay qoor dheer tahay fa kaana alcarabiya carabiga waxaa la moodaa bedela an yaquul halkuu ka odhan lahaa ina haadihi lmar'a gabadhani tawiilat ljiidi way qoor dheer tahay jiidna waa qoortae nafaxanaa wuxuu ina siiyey bitacbiirin tacbiir jadiidin cusub oo yufiidu faa'iideynaya itisaafaha inay ku sifowday bi haadihi sifa tilmaantan dhererka inantu inay dheer tahay sifa siinaysa ayuu ina wa fi lmithaal numberka athani labaad tusaalaha labaad tasifu waxay sifaynaysaa alkhansaau khanse akhaaha walaalkeed biannahu isagu dawiilu nijaad seeftiisa gelkeegu inay dheer tahay rafiicu lcimaad tiirkiisu inuu sarreeyo kaiiru ramaad dambaskiisuna inuu badan yahay turiid waxay inantaasi doonaysaa an tadulla inay ku tusto bi haadihi taraakiib inay taraakiibtan kugu tusto calaa annahu inankaasi shujaacun geesi inuu yahay cadiimun fii qowmihi tolkii inuu aada ugu dhex yahay jawaadun deeqsina inuu yahay kolkaa shujaacda waxuu ka soo qaatay halkee awiilu nijaadkiibuu ka soo qaatay oo ninkoo dheeraadaa geesiibuu noqdaa waynagii nidhi cadiimun fii qowmihina halkuu ka soo qaatay magac buu tolkii ku dhex wuxuu ka soo qaatay cadiimun fii qowmihida wuxuu ka soo qaatay rafiiculcibaad tiirkiisaa weyn oo aada u sarreeya innaga waynagii nidhi deeqsinima halkaa kaga dhadhowin la jawaaduna wuxuu ka soo qaatay halkee kaiiru ranaadkiibuu jawaaduna ka soo qaatay kolkaa xabada dhexe un baynu leenahay sida kalea ka dhadhow facadalad inantii way ka leexatay can itasriixi inay caddayso bi haadihi sifaati tilmaamahan ila alishaara inay ishaarto ilayha iyada waalkinaaya canhaa ay kana kinaayooto liannahu yalzam waxaa waajibaya min tuuli ximaalati sayf seefta gelkeegoo dheeraada ama halka la qabsadoo dheeraata waxaa ka laazima tuulu saaxibihi saaxiibkiioo dheeraada wayalzam waxaa kaloo ka dhalanaya min tuuli ljismi qofka jidhkiisoo dheeraadana ashajaaca geesinimo caadatan sida asalka ah uma inahu yalzamu miwaxa ka dhasha min kownihi ahaantiisa rafiica alcimaad qofka oo dambaskiisu uu tiirkiisu uu dheeraado waxaa ka dhasha an yakuuna inuu yahay cadiima almakaana darajo weyn mid leh fii qowmihi tolkii iyo wa cashiiratii reerkooga dhexdiisa kamaa anahu yalzam sida uu uga dhalanayo min karati ramaad dambaska oo bata karatu xarqi xadab xaabo badan oo la gubo uma karatu dabki haddana karinta oo badnaata uma karatu duyuuf haddana martida oo badnaata uma alkaram hadana deeqsinimo waxaasoo dhan baa ka dhalanaya walamaa kaana markuu noqday kullu tarkiibin tarkiib kaste oo min ataraakiibi saabiqa tarkiibyada hore وهي baciidatu mahw quri iyo waطawiilu najaad iyo warafiicu lcimaad iyo wakaiiru ramaad kuniya bihi mid lagaga kinaayoonayo markuu noqdo can sifa sifo laazimatin laazimo ka dhalanaysa limacnaahu kaana wuxuu noqday kullu tarkiibin tarkiib kaste oo min haadihi kan ka socda iyo wamaa yushbihu u ka shabahaaba kinaaya can sifa buu noqday kinaaya can sifa mid sifo lagaga kinaayoonayo wa fi an yaquula inuu yidhaahdo ina lugata alcarabiyata luqadda carabigu wajadat fiiki waxay kaa heshay ayatuha almadrasatu madrasaday madrasad amaad garanaysin waa daar alculuum ayatuha almadrasa madrasaday makaanan makaan bay kaa heshay makaanka oo yudakiruhaa xasuusinaya bicahdi badaawatiha wakhtigii reemiyiga ay ahayd facadala wuxuu ka baydhay can itasriixi inuu caddeeyo bismi lugati alcarabiya luqadda carabiga magaceegii ilaa tarkiibin tarkiib buu u bayday yushiiru ilayha uu ku ishaarayo wa yucaddu lagu tiriyaa kinaayatan anha inuu luqa alcarabiya kinaaye u yahay wahwa bintu cadnaan waa bintu cadnaan oo luqa alcarabiya ka ah wa fi lmithaal araabic tusaalaha afraad araada shaaciru gabayaagu wuxuu damcay wasfa mamduuxihi dadkuu ammaanayo inuu tilmaamo biannahum iyagu yadcanuuna inay dooxaan alquluuba quluubta inay dooxaan waqtalxarbi xilliga dagaalku jiro fansarafa wuu ka baydhay cani tacbiiri inuu magacaabo bilquluubi quluubta inuu magacaabo ilaa maa shay buuna u bayday huwa amlaxu ka macaan wa awqacu kaga dhicid badan fi nafsi nafta wahawa majaamicu ladqaan xumaha meesha kaydisa buu yidhahyay dooxaan barta xumaha kaydisa waa qalbiga uun lianna alquluuba quluubta tufhamu minhu waa laga fahmayaa id hiya iyada ayaa mujtamacu lxiqdi calaalxumadu halkay ku ururta ah wlbudi iyo isnacu bartu ku urura ah wlxasadi iyo xasadka iyo waayriha waidaa ta'amalta markaad ka fikirto haadayni tarkiibayni labadan jumlo markaad ka fikirto wahumaa labada jumlo waa bintu cadnaan iyo wamajaamicu ladqaan weeyaani ra'ayta waxaad arkaysaa ana kulan minhumaa mid kaste oo kamidihi kuniya bihi in lagaga kinaayooday can daatin daato laazimatin laazim oo ah limacnaahu macnihiisa kaana wuxuu noqday kullun minhumaa mid kastoo ka midihi kinaaya mid lagaga kinaayoonayo can mawsuufin mawsuuf wa kadalika kaa waxaa lamida kullu tarkiibin tarkiib kasta oo yumaailuha isaga u dhigmaya amaa lamida amaa fi lmithaali lakhiir tusaalaha ugu dambeeya amaa fi lmithaali lakhiir tusaalaha ugu dambeeya fa innaka adigu aradta waxaad damacday an tansuba inaad u nisbayso almajda sharafta walkarama iyo deeqsinimada ilaa man tukhaaibuhu kaad la hadlaysay facadalta waad ka baydhay can nisbatihimaa ilayhi inaad u nisbayso mubaasharatan si toosa wa nasabtahumaa waad u nisbaysay ilaa maa kiibaad u nisbaysay lahu uu u ahaaday itisaalun xidhiidh bihi isaga uu la xidhiidho wahwa thawbaani waa labada maro walburdaani waa labada macawiso wa yusama hada miaal waxaa loo nisbeeyey waxaa lagu magacaabaa tusaalahan iyo wamaa yushbihuhu ka u egba kinaaya can nisba baa la yidhaahdaa wa adharu calaama calaamadda ugu weyn ee lihaadihi lkinaaya kinaayadani ay yeelanayso an yusaraxa fiiha waa in la caddeeyo dhexdeeda bisifati sifada kamaa ra'ayta sidaad arkaysid aw bimaa yastalzimu sifa ama sifada wax keensanaya naxu fii hawbayhi asadun baa tidhi asadku muxuu keensadaayo ka laazima geesinimo sifadii geesinimada ahayd asdedkaasaa lagaga maarmay markaasaa haddana loo nisbeeyey geesinimada labada maro labada marana yaa iskale qofka dee marka la yidhi geesinimadu labada maray ku dhex jirtaa waxay ka dhigan tahay in waxaa loo nisbaynayaa ka labada mare kudhex jira fa ina hada miaal tusaalahani kinaaya wuxuu kinaayo ka yahay can nisbati shajaaca geesinimada in loo nisbeeyo qofka wa idaa rajacta markaa dib ugu noqoto ila amilati tusaalayaasha markaad dib ugu noqoto ila amilati kinaaya tusaalayaasha kinaayada markaad dib ugu noqoto asaabiqa ra'ayta waxaad arkaysaa anna minha inuu kamid mid yahay qaarkood maa yajuusu fiihi wuxuu bannaan yahay iraadatu lmacna alxaqiiqi macnaha xaqiiqada ah in loo jeedo alladii kaasoo yufhamu laga fahmayo min sariixi lafdi hadalka cad ee sariixa ah wa minha waxaa ka mid a maa laa yajuusu fiihi wuxuuna bannaanayn daalika arrinkaasi miduna ku bannaanayna waa la heli karaa alqawaacid markaa alkinaayatu kinaayadu ardayow markaynu doonayno inaan kinaayada ka hadalno alkinaayatu kinaayadu lafdun waa lafdi lafdiga oo udliqa la idlaaqay oo lagu dhawaaqay wa uriida bihi loogana jeedo laazimu macnaahu macnihiisa kii ka dhalanayay maca jawaazi iraadati dalika almacnaa macnaha in loo jeedaana way iska banaan tahay macnihii xaqiiqada ahaaye tanqasimu lkinaayatu kinaayadu eg intaasi waa tacriifka kinaayada maa huwa lkinaaya haddii lagu yidhaah ama kinaayo inaad fahanto haddii aad isku daydo warinta airlaynkaa hore oo koobaad isku day inaad fahanto alkinaayatu lafdun baa lagu yidhi waa lafdi kinaayadu wax macno ahayn wax kalaan ahayn baad fahantay waa lafdi lagu dhawaaqayo lafdiga oo udliqa lagu dhawaaqay ama la idlaaqay wa uriida bihi loogana jeedo laazimu macnahu macnihiisa kii ka dhalanayay markaan idhaahno hebel hee faruhu dhiig la galay maxaa ka dhashay fare dhiiglagalka maxaa ka gashay inuu qof dilay sow maaha kolka eeg waxyaaba siday u kala dhashaan ashyaada waa in la fahmaa alkinaayatu kinaayadu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo udliqa la ilaaqay udliqa ay dukira la sheegay wa uriida bihi loogana jeedo laazimu macnaahu macnihiisa kii ka dhalanayay maca jawaazi iraadati dalika almacnaa macnaha in loo jeedaana hadda way iska banaan tahay baa lagu leeyahay macnihii xaqiiqada ahaa in loo jeedaana way banaan tahay majaaska ma jirin macnaha xaqiiqadaa looma jeedi karaynin haddaad tidhaha hebel faruhu dhiig la galay waxaa dhici karta xeedho yaroo dhiig ku jiro halkaa hadduu caadi ula gala maxaad odhan faruhu dhiig la galay maadan odhanaynin xaqiiqada waad uga jeedi karta hadduu qof dilana faruhu dhiig la galay baad odhan ya labadiiba waad odhanaysaa tanqasimu lkinaayata kinaayadu tanqasimu lkinaayatu kinaayadu waxay u qaybsami bictibaari lmakniyi canhu ka laga kinaayoonayo marka aan qiimaynayno alaaata aqsaam saddex qaybood bay u qaybsami kinaayadu marka kalaga laga kinaayoonayo aad eegaysa saddex bay u qaybsami fa ina almakniya canhu ka laga kinaayoonayaa qad yakuun wuxuu noqon karaa sifatan sifo ka laga kinaayoonayaa muxuu noqon karaa baynu nidhi sifo qad yakuunu waxaa kaluu noqon karaa mawsuufan la sifeeyana wuu noqon karaa waqad yakunu nisbatan nisbana wuu noqon karaa kaa laga kinaayoonaya nisbana waa laga yaabaa inuu noqdo intaa ka alla kaa doonto ayaad soo qaadani ama si aad ku hadli namuudaj waa tusaale markaa namuudaj waa tusaale qaala almutanabi wuxuu ninkii mutanabi la odhan jiray fii waqiicati sayfi dawla sayfu dawlo dagaalkii uu ku qaaday bibeni kilaab nimankii reer beni sayfudawlar nimankii reer benu kilaab dagaal la galay markaasuu gabaygan mutanabika tiriyey famasaahum wabustuhum xariirun wasabaxahum wabustuhum turaabun waman fi kafihi minhum qanaantun kaman fi kafihi minhum khidaabun wuxuu yihi markuu gabayga tirinayey famasaahum wuu ku galabaystay reerkaa wa bustuhum tiyay bustahoogu xariirun xariiruu yahay reerkaa wuxuu ku galabaystay bustaha yaray huwadaanba kiiuu xariir yahay wa sabaxahum buu yidhi haddana wuu ku waaberiistay reerkii wa bustuhum kiioo bustahoogu turaabun care yahay marka hore wuu ku galabaystay kiioo xariir ay huwan yihiin haddana wuu ku waaberiistay kiioo ciidda huwan yihiin buu ku ciidda ayay huwan yihiin wamanka kaygu u khaldayo wa min buu yidhi wa min warma wa min baa idiin noq miimku muu hoos dhaban yahay halkaa in la kor dhabaa daruuri soo ma kor dhabaya kaaga okay waa dabcaddiina sixi jirtay way saxday wa man weeyaan meeshu waman ninka fii kafihi qacantiisa uu ku jiro minhum kiyo reerkaa ka mida qanaatun buu ku leeyahay waran warka kiyo reerkaa war ninka waranka sitee reerkaasihi kaman tiioo kaluun weeyaan fii kafihi qacanteeda oo ku sugnaa minhum tiyo reerkaa ka mid a khitaabun xinne warka waranka sitaa waa tu xinno marsanoo kaluune haka badin buu yidhi raggoogu iyo dumarkoogu waa isku mid buu ku leeyahay kolkaa reerkaasi wax laga baqo male ka waranka sitiya ta xinaha marsani waa isku mid nin gabaygan bedelay ma gabaygan nimanku gabayga way bedeli jireen wuxuu yidhi gabaygan markuu maqlay sow ninkaasi ma odhan ka waranka la cararaya iyo ta xinaha marsani waa isku mid ah haka baqin waa kinaayo baa gabayga bedelo wuxuu yidhi falaa ymnacka min arabin lixaahum sawaaء du lcamaa'imi wاlkhiaab wuxuu yidhi reerkaa hadday baahi kaa gasho buu yidhi kuwa gadh kale soo maydaan arag buu yidhi gadhkooga rag hamoodinoo hauga baqina buu yidhi ka gadh kale iyo eh, ka gadh kale iyo wuxuu yidhi iyo ta marsani waa isku mid buu yidhi markaa reer waa gabayganunbuu tarjumayaa ma falaa ymnacka min arabin lixaahum buu yidhi falaa yamnacka yuuna kuu diidin min arabin markaad arab iyo baahi leedahay lixaahum gahk gadhkoogu gadhkooga ha kaga baqin buui reerka oo nina moodi ninka gadh kale sawaaun dulcamaa'imi waalkhidaabu war kan cimaamadda site iyo tan xinaha marsani waa isku miday buu yidhi kolkaa wadaadu ma jeedin ninkani rag oo dhan wixii rag ah ragga maxaa lagaga kinaayoodaa raganimada marka la doonayo gadhka la eega istaamaha rujuuladu ay leedahay ama raganimadu ay leedahay gadhkaa ka mida kolkaa markanuu ku leeyahay gadh markuu soo qaadanayo waa astaamihii rujuuladu ninkay tooska uga muuqato dee ninka bilaa gadhka ah marka horeba naag buu u laakiin kan gadhka lehi marka hore miyayna rujuuladiisu eg xasba daahir baad eegeysaa xasba daahir baad eegeysaa xasba daahir markaad eeg daahirka markaad qiimaynayso kani eeg gadh markuu leeyahay marka horeba dee way iska caddahay laakiin kan kale rujuuladiisii marka horeba ma cadayn kolka kii rujuuladiisu ay cadayd iyo tii xinaha marsanayd baa isku miday buu ku markaa fa wuu ku galabaystay buu yidhi wa bustuhumu kiyo bustahoogu xariirun xariir uu yahay gogashooda yariba xariir bay ka samaysnayd buu yidhi markuu ku galabaysanayey haddaba muxuu uga jeedaa wa bustuhumu xariirun waa kinaayo wa bustuhumu xariirun wa bustuhum xariirun wuxuu kaga kinaayoonaya can cizihim wa siyaadatihim madax banaanidooda iyo sharaftooda ayuu kaga kinaayooday wa bustuhum xariir iyo noloshay ku noolaayeen ee barwaaqada ahayd wa sabaxahum wuu ku waaberiistay buu ihi wa bustuhumu turaabun kiioo bustahoogii yaraa iyo gogoshoodii yaraydba ay ciidda tahay iyagoo ciidda goglada ayuu ku waaberiistay hantidii o dhan baa laga soo dhacay weeyaan ar muxuu kaga kinaayoonayaa wa waa dulliga iyo baahida haysa ayuu kaga kinaayoonaya waman fii kafihi minhumu qanaatun ka qacanta uu waranku ugu jiraa kamantiioo kalun weeyaan fii kafihi minhumu khiaabun xinaha qacanta marsatay waa isku miduun kaa taa xinada marsatay iyo kaa waranka sita muxuu kaga kinaayoonayaa halkana muxuu uga jeedaa wuxuu ugaga jeedaa adacf waaxawey reerkaasi siduu daciifka u yahay ka ninka sheeganaya iyo ka naagta sheeganaya waa isku awood buu doonaya inuu yidhaahdo ka hubaysan iyo kaan hubaysnin waa isku awood buu doonaya inuu yidhaahdo wa qaala wuxuu ihi fii madxi markuu kaafuur ammaanayey ina fii hawbika aladii lmajdu fiihi ladiyaaan yusrii bikulli diyaaiin ina fii thawbika maradaada waxaa ku dhex jira alladii thawbka almajdu fiihi sharaftuba ay dhex taallay maradii yarayday sharaftu dhex taallay waxa ku dhex jira buu ku yidhi la diyaaan iftiin iyo nuur war sawka meesha nuur ka soo baxaya buu ku leeyahay inna fii thawbika maradaada waxa ku dhex jira alladii thawbka almajdu sharaftu fiihi ay ku dhex jirtay markeega hore la diyaaan iftiin baa ku dhex jira iftiinka oo yusri hoosu dhigaya bikulli diyaa'in iftiin kaste or iftiin iyo nuur meesha ku dhex jira buu labadaada maro nuur iyo iftiin baa alla ilahay ku dhex jira war muxuu uga jeedaa markaa halkaana inuu sharafta kaafuur u ayuu doonayey kaafuur inuu u sugo kaafuur haddaba uma sugin kar sharaftii yuu u sugay maradiisiibuu u sugay kolkaa mayna nisbe ahayn wax adiga xidhiidh kula leh marka shayga la siiyo adigiibaa lagu nisbaynayaabay ka dhigan tahe ina fii maradaada waxa ku dhex jira alladii thawbka almajdu sharaftu fiihi dhexdiisa ay tahay ladiyaaan iftiin iftiinka oo yusri hoosu dhigaya bikuli diyaain ay yunqisu bikuli diyaain inta alijaaba ay kuugu qoran tahay waa saddexdan tusaale ee u dambeeya labadan tusaale ee u dambeeya weeyaan jawaabtoodii tamriinka koobaad bal hadeega tamriinaad bayin waxaad caddaysaa aifata ifada allatii ifada talzamu ka laazimaysa min kuli kinaayatin kinaayo kastoo min alkinaayaat ilaatiya kinaayada mayna saddex u qaybin culima kinaayada horta maxaynuu qaybinay kinaayat can صifa waa kow kinaayatu can mawsuuf waa laba kinaayatu can nisba waa saddex saw saddex kinaayo ma ahay markaa haddaba layliskan koobaad gebi ahaan wuxuu ka hadlayaa kinaaya can sifa waa can sifa oo qura ayuu layliskani ka hadlaya layliska labaadna muxuu ka hadli doonaa kinaaya can mawsuuf ka saddexaadna muxuu ka hadli doonaa kinaaya can nisba waa la kala leeyahay afraadkana in layskugu keen daro weeyaan waa ka dambeeyana waa la iskugu keen darayaayo adu inaad kala garato ayaa la dooni doonaa bayin waxaad caddaysaa ardayow asifata sifada caddee allatii sifada talzamu ka dhalanaysa min kulli kinaaya kinaayo kasta sifada ka dhalanaysa oo min alkinaayaati kinaayooyinka alaatiyati soo socda war kinaayooyinkan sifa ka dhalanaysa sheeg nauumu duxa barqinkuu aad u seexdaa haddii lagu yidhaha hebel barqinkuu seexdaa ujeeddaa laga leeyahay maaha macnaheegu barqinkii wuu seexdaayo u hurdaa inuuna seexan baaba laga yaabaa qofkan lagu leeyahay barqinkiibuu seexdaa laakiin maxaa looga jeedaa naumu duxa barqinkuu seexdaa war waa karatu tanacum wuu raaxaystaa weeyi waa karatu tanacum raaxada badan baa lagaga kinaayoodaa daa'iman ma xasuusantihiin imruulqays markuu hadlayay inuu yihi markuu hadlayay waa kii lahaa eh, watudxi fatiitu lmiski fowqa firaashiha nauma duxa lam tantaiq can tafadulin markuu ininta ammaanayey eeg watudxi fatiitu miski fowqa firaashiha wuxuu yidhi inanta haddaad gugasheeda aragto buu yidhi burburka miskiga ayaa sidaa ugu daadsan buu yidhi burburka miskiga gaarinimo iyo udgoon buu kolkaa doonayay inuu ku sheego iyada lafteeda ayaa ahayd maxay ayaa ahayd kinaayo watudxi fatiitu miski fowqa inuuna miski ku dul daadsanayn baa laga yaabaaye udgoon iyo gaarinimuu ujeeday ilan inta badan ragga waa laga raacay gaarinimade waxaynu ognahay odaygii soomaaliyeed muxuu yidhi ilaahu basari abuurtay maxaad koor ugu xidhi weyday sooma odhan koor si looga garto dadka alla ilaahu maxaad koor ugu xidhi weyday buu kolka waxaan uga jeednaa wa tudxi fatiitulmiski fawqa firaashiha gaarimiinmu kaga kinaayooday nauma duxa lam tantaiq can tafadulin markuu yidhina muxuu uga jeeday nauma duxa barqinkay aada u seexataa waxau leeyahay kolkaa uga jeeday waa tanacum kasratu tanacum iyo inantani inay tahay inan loo shaqeeyo oo weligeedba inaan shaqaysan inay tahay buu doonaya inuu sheego kolkaa nauma duxa haddii lagu yidhaha barqinkuu seexdaa waa raaxada ayaa looga jeedaa macnaha ka dhalanaya waa macnihii raaxada la odhan jiray alqaa fulaanun hebel baa tuuray casaahu ushiisii hebel baa ushiisii tuuray buu ku yidhi alqaa fulaanun casaahu hebel ushuu tuuray ushiibuu dhigay hebel baa usha dhigay maxaa looga jeedaa horta usha waxaa la ogaan jiray marka carabta gaar ahaan dhaqankee lagala qiimeeyo ushu macnahay ugu fadhihi jirta waxay ahayd qofku markuu safar u baxayo wehel usha ka dhigan jiray waa qodobka koobaad ushu wehel ahayd waxaa loo isticmaali jiray markay usha qaataan ay degta saaraanna sahay iyo alaab waxay sitaan ayay usha afkayga hore ku xidhi jireen markaasay tunka ku qaadan jireen xadiidkii nebiga ma tahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi gabadhii u timida tii hebel iyo hebel ii guur yimida keen guursadaa ama fulan falaa yadacu lcasa can caatiqihi sow nebigu ma odhan ama fulan falaa yadacu lcasa can caatiqihi ushaba tunka kama dhigo muxuu uga jeeday nebigu falaa yadacu lcasa can caatiqihi wuu safar badan yahay waa kinaayo waxyaaba badan baa loo qaadan karaa safar badni lagu macneeyey safar badni kolkaa haddaad ul qaadato safar baa ka dhalanaya qof safraya inaad tahay baa ka laazimaya haddaba haddaad usha iska dhigtana maxaa haddaad ushii iska dhigto oo tiraa alqaa fulanu casaahu macnaha ka laazimaya waa maxay markaad usha dhigto waa nagaadi inaad muqiim tahay inaad muqiim tahay intii xoogad u socotay kadib inaad nagaatay baa ka dhalanaya naacimat lkafayn labada kaf aad iyo aad bay u jilicsan tahay labadeeda kaf baa ayaa jilicsan macnaheegu shaqayna qaban weeyi waxaa ka dhalanayao meeshaa looga jeedaa waa wax shaqaaba mayna taaban weeya naacimat lkafayn qaraca fulanun sina hebel baa ilkihiisa garaacay qaraca fulanun sina hebel baa iligiisa garaacay qofku markuu iliga garaacaya maxaa looga jeedaa waxa wey alxusnu weeye alxusnu waa werwer badan baa haya hadduu la yidhaahe hebel faruhu dheda fartuu dhexda ka qaniinay iyo iyo iligiisuu garaacay iyo waxa weeye waa xusniga werwer baa looga jeedaa iyo fikir badan ayaa looga jeedaa yushaaru ilayhi bilbanaan faraha lagu fiiqayaa ninkaa fartaa lagu soo faraha lagu fiiqayaa ama indhaha lagu hayaa halkaynu inagu ka nidhaa weeye ishaa lagu hayaa kolkaa yushaaru ilayhi bilbanaan haddii carabiga la yidhaah hebel fartaa lagu fiiqaya haddii la yidhaah macnaha looga jeedaa waa maxay yushaaru ilayhi bilbanaan waa ashuhra may ashuhra weeyi ashuhra weeyi laakiin waxaa jirta kelmad kale oo carabtu ay isticmaalaan oo tidhaahdaa asaabicu litihaami tushiiru naxwak waa lagaa shikisan yahay weeyi taasi asaabicu ltihaami tushiiru naxwan farashaki ayaa lagugu soo taagay haddii lagu yidhaa farashaki ayaa lagugu soo taagay waa lagu tuhmaystay oo in lagu baadhaa la doonayaa weeyaan macnaheegu faasbaxa yuqalibu kafayhi qacantii ayuu rogrogay calaa maa anfaqa fiiha wixii uu bixiyey wahya khaawiya iyadoo khaali ah arka warran kafkuu rogrogay macnaheegu waa maxay ya waa annadaama waa qoomamada iyo silica iyo warwarka ayaa lagaga kinaayooda macnaha ka dhalanaya waa taa rakiba janaaxayna caama gorayo labadeedii baal buu fuulay gorayo labadeedii baal ama labadeedii baad ayuu fuulay maxaa lagaga kinaayoonaya markaa rakiba janaaxayna nacaama waa asurca dheeraynta markuu qofku sida dabaysha u boodo uu u cararo ayaa la rakiba janaaxayna caama lawad allayaali habeenadii ayaa duubay kafahu gacantiisa calalcasa ul ayay ku duubeen waktigii habeenadii lawati layaali habeenadiibaa duubay kafahu gacantiisa calalcasa or ushiibuu qaatay ar maxaa looga jeedaa ul buu qaatay markaad leedahay waxa wey kasratlasfaar wey safaro badan baa ku yimid qaala mutanabi wuxuu yidhi fii wasfi farasihi markuu faraskiisa tilmaamayey mutanabi baa yidhi isagoo faraskiisa tilmaamaya wa asracu ayalwaxshi qafaytahu bihi waanziluu canhu milahu xiina arkabuu wa asracuu waxaan dilaa buu yidhi wa asracuu waxaan dilaa ay aqtulu waxaan dilaa ayalwaxshi uwaadhata allata qafaytahu bihi aan ku eriyado ayalwaxshi uwaadhata allata qafaytuhu bihi aan ku eriyado uwaadh kaste oon ka sii dabadaayo faraskaa waa soo qabtaayo waan dilaa buu yidhi faraskaa waan ku dilayaa buu ayulwaxshi uwaadhata alla teedaa qafaytahu bihi aan ka daba sii daayo wa anzilu canhu waan ka degaa faraska milahu sidiisii isagoo ah xiina arkabu markaan fuulayey sidii markaan fuulayey isagoo ana waan ka farasku markuu uwaadh kaste soo qabto uu dilo maxaa caqligaagu muxuu dareemaya inuu daalayo saw maaha inuu daalayo amaa dhididayo saw maaha amaa hiinraagayo saw wuxuu ku yidhi uwaadhaan kasii dabadaayaba wuu soo qabtaayo waan ku dilaa waa kow qodobka koobaad wuu dilayaabuu ku waadha waa kow wuxuu intaa kuugu daray ardayow la soco hadda haddana waan ka degaa buu yidhi isagoo sidii markaan fuulayey oo kale ah xagga firfircoonidii iyo siduuna u daalin iyo siduuna u dhididin maba maba moodid buu inuu cararayba waaba iminka inaan fuulayaaba la moodaaba bu markaan ka soo degayo artalow muxuu kaga kinaayoonayaa waa an wuxuu kaga kinaayoonayaa can catiiqihi wa karamihi ama can cidqihi wa karamihi farasku inuu qiimo qiimo qiimo leeyahay buu kaga kinaayoonaya wa asracu waxaan dilaa ayalwaxshi uwaadhata allata qafaytahu bihi anqafaytuhu bihi aan ku eryado qafaytu aan ka darsii dabadaayo wey wa anzilu canhu faraska waan ka degaa milahu sidiisii oo kale isagoo ah xiina arkabu markaan fuulayo waan can cidqihi wa karamihi buu kaga kinaayoonaya fulaanu ninka hebel la laa yadacu lcasa ushaba kama dhigo can caatiqihi tunka war hebel ushaba tunka kama dhigo muxuu kaga kinaayoonayaa hebel ushaba tunka kama dhigo can karati asfaarihi safaradiisa badan ama safaradiisa xooga u tirada badan ayuu kaga kinaayoonaya ayuu kolley ujeedaa waa safaro xoogu badan buu ninkani leeyahay ama safaro badan buu galaa buu kolkaa doonayaa inuu yidhaah insha allah barta hainoogu jooga maanta wallahu aclam